baabi wasiyati ahli lmariili mariilki ehelshay in gargaarmawkooda sanulmadeedi en baabay waban wabaabu wabaabu man wabaabu isticbaabi man qof yani baabu isticbaabi wasiyati man qof in dardaarmawshay sanulmadiisi en baabay yakdimu huwa mankan edeegayo yani wa kay hu marilkan edeega bilixsaan ixsaan falawna ladardaarma ilah ilalmaril ixsaan man sameeya waxtimaalihi baabu istixbaabi wasiyati man of yani waki masalamdo waxtimaali baabu wasiya baabu istixbaabi wasiyati man of dardaarmoshay sanonamadiisiyan baabay yakdumun edeegayo o mareebkan edeegaw bixtimaalihi ixtimaali man mankaas dulkaadishirisman dardaarama wasabri sabaran dardaarama walaama ay korshayka sabaraw yashug huwa maaga dhibaayo min amri amri lmari limarilka marshaysha dhibaaw wlwasiyatu wakadaka lmadkuuri kangunasa sheegna oo kaliya walwasiyatu dardaarmohaasi limana lidardaarma baroba dhawaaday sababu mawti mawti ma manka geeridii sababkeeda dhawaadi bixaddin xadma ka dhawaadi o kisaasin bikisaasin ka dhawaadi o naxwihima naxwi lxadi walkisaasi xadi kisaas walilimada ka dhawaadi baabu isticbaabi wasiyati ahlilmariidi lanka jirin ehelshay ehelkaas dardaarmowshay sunanimadeed yen baabey waman wabaabu istixbaabi wasiyati man qof dardaartis yani wa kay qof dardaartis sunanimadeedi anbaabe yakdum huwa man kangadeegaw huwa almarila marilka ngadeegaw maylan dardaarme lankaas marilka ngadeegay bilixsaan ixsaan an sameeyo ilayh almaril ixsaan an samey wabixtimaali ixtimaal lmaril marilka gebsadowshin dulkaadishadis wasabri sabarn dardaaramaw calaa ma aladigi korshay ka sawraaw yani yashubu huwa maaga dhibaayo min amri amri lmarili marilka marshay dhibaw marilkan wali dhibehko der n sabarha n dulgaadoy liraayo lan dardaarmo walwasiyatu dardaarmo biman qof lan dardaarmo garuba sababu mawti mawti ma manka moodkay sabishay dhawaadi lan dardaarmo bixaddin hadna sababka kadhawaadi moodkay aw biqisaasin kadhawaadi o binaxwi ma naxwilxaddi walqisaasi hadi yooneyo qisaas dhawaadi lan dardaarmawna kada mitluda kan oo kaliya lamideeyena suna waay lankaasi suna sawalmoodkay dhawaadi ini lan dardaaranto oo sawalmooseysa kadhawaada ka ogaaday xadiya ka dhawaaday masalan ba hal xad oo laleeye zanulmucsan a shiid halka dil oo laleey ama kisaas halka dilo laga dilay sun hal dil oo laleey mis wali lamid e oo kale wa ha yani wa kay mayb wa maradulmakuuf oo kale kasuganyi usun walan dardaarame sunanimadiisi anbaabay wa wakada mitlu oo kale iyo lamid haati yena sunu alwasiyatu dardaarmo bimana dardaarmo daruba sababu moti moti mangmanka moti sababisha dhawaaday bihadin kadhawaad o bikisaasi kadhawaad aw binawi ma na naxwi lxadi walkisaasi xadi kisaadorinimada kadhawaad wacan imran bin xusaynin radi allahu taala canhu ana imraatan cimran bin xusaynin radi allahu taala canhuma ana imraatan biramayto min juhaynata min qabilati juhayna kumide yatad hiya imraada sete nabiya sete sala allahu alayhi wasalam walahaaliya imraadina xubla urleto min azina zina urkuleto faqaalat ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiy asabtu an asiibay hadan hadi asiibay antaad og alhada alaya korkay og fadacaa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay yani un weeri waliyaha waliya lmarati maradi lankiulishihayan weeri undardaarmoki wa faqaala nabiyu mere axsin ilayha ila lmarati bilaamaytong ixsaan an samay faida walad hadi dijido faati lakoyni ani lakoy biha bilmarati fafacala huwa rajulki weligiis diya fali faamara nabiyu nabag amri sala lahu alayhi wasalam diyaab lmarati naagdiya mari fashudad walhidi alayha almarati diyaabha dharyaalka lakiri uma mara nabiy amari biha birajmi amari farujimad walrajmi uma sala nabiy naba tukadi alayha ala lmarati naagdi korshe janaaza ka tukadi waayo rawa muslima muslim waa dis wariyey camran bin husaynin radi allahu taala canhuma tarjumadan oosadan badanayto dhan adiska la waafage kula kubaxsade ana imraatan bilaamayto min juhaynata min qabilati juhayna kumid etadiya marada seetay annabiya nabagan seeti sala allahu alay wasalam walaaliya maradana xublaa urayat min azinazin urkulata oo yani faqaala meertay soo bishantay meertay ya rasuul allah ilahi asabto an asiibay xaddan maa yuujib lxadda xad walwaajib ya asiibiyo faaqim antaad oogu alxadda xadka oog calaya korkay hadda ka oogu fadaca rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheen weeri waliyaha waliya lmarati maradi wuli sheen weeri kalku yani waa kay masalan ba wakada lwasiyatu biman qaruba sababu mawti bixaddin siy hada kawamosimea kadhawaaday xadiya kadhawaaday weligeelan dardaar maayo isticbaab wasiyati ahli lmariid waman yakdumuhu yani wa kaylan dardaarma uti fadaca nabiy wali rasuulullahi waliyaha waliyalmarati an weri faqaala nabiy naomay golay axsin antaadi ixsaan an samey ilayha ila lmarati bilaamaytan ixsaan an samey inti kudhalaas fa idaa walacta hadi oo riwaayo kale adeese oo laguna goytu mana fa idaa walacta hadi dijiido alxamla urki dijiido yani wa kay markaasu bacda nogina naaska kugoyto faati in lakoy niyan in lakoy bihab lmarati naagdi in lakoy bes fafacala wiliy weligin is yahwel gabarti adahayti wedi intia kudhalaasa sugi marka dhali onogya goyti naasi aadi hakumeera may kalku injaradis amo gali markaas ubacdi sheeni fafacala wiliy weligin sidiya fali gabartiya sidiya ka fali wal gobday wal sheeni kalkun faamara nabiy nabag amri biha birajmiha biha bishadiha hirowkeedi amri karshe halki hiroyler manaa di shiidi walagasoy shiida lakadil fadaay kabacd yani guura marti markaasu badisanaysati fajmilkadilfadaay kun hadii hanuunsatoob ay awradiyaafeedne karca sifal halankiro rasul faamara anabiy amri biha bishadiha ilowkeedi amri fashuda dolhiri alayha cala lmarati naagdi korsheelakiri siyaabuha siyaab lmarati maradi siyaabsheelakiri siyaabsheelakirroya uma amara nabiy amri biha birajmiha shiidka dilowkeedi amri farujimadiya maradiyaashishidalkadili taobadiya saase uma sala nabiyuna watukudi alayha almarate katukudi rawa muslim muslim iya adis wuriyey baabu jawaasi gol marili ki jirna gol sheebinanantisyan baabay ana wajacun kagolaw o shadid lwajaci anu sheeki daron yaha kagolaw aw mawcukun kilaganiis yaha kagolaw o waarasa madageyo kagolaw o naxwa dalika kaas walilmida kagolaw o naxwu dalika o naxwu dalika kaas o naxwa alika madkuri kamunaasheegni walilimida kagola wa bayaani anahu baabu bayaani anahu shanihi lakalaha takaashan haan fi dalika alqawli golkas kaasa kaashan haan ida lam yakun ilqawlu goolka diban haane cala sabiili tasahudi liraf wadadeeda korshen haane wa idhaari ljazaci argagaadaahib sudoshasin haane baabu jawaazi gawlilmarili lanjiran gool shay binaanantis baabu jawaazi gawlilmarili lanjiran gool shay binaanantis yan baabay anaa wajion eraw mana hanuunsan eraw binaanantiye o shadid anani shadid lwajaci hanun sheeki doron yahakagolaw aw mawcukum o anana mawcukum kilaganisi ahakagolaw o warasaahu madagayo kagolaw mana madaku anun subahay okel o naxwa dalika almadkuuri madkuurkas kaase walilamid okel kagolaw yani wa bayani babu bayani babu bayani anahu shaniye laa karahata kashanhaniyan babay yani babu bayani anahu shaniye laa karahata kashanhana fi dalika alqawli koolkaasoo anaa wajaun anaa shadiid lwajaci walhaseeraw kaashan lahayn yani anawshan ilaa karaata fi dalika alqawli kaashan lahayn enbaabay emew ida lam yakun ilqawlu goolka dib nhaane goolka lankuka goolahay jirina leyi badin hayne cala sabiili tasahudi dhirf wadadeeda nhaan dhirf muujisado oo ilahay gadalshay lanka dhirfan busun hayn a cala sabiili tasahudi dhirf muujisado wadadii badin haan adi dhirfan muujisadaana ilahay gadalshay busun dhirfan hayn waidhaari ljazaci waala idhaari ljazaci yani argagax daahirsadowshe badiban hayn markaaso gool kor golkaas bina an ibni masudin radialahu taala anhu gaala cabdulahi may goolay dakaltu galay cala nabiy nabo korshen gali sala lahu alayhi wasalam walaalwa nabagana yowcako lagandhiisiya yan gali yowcaku min alwacki wahuwa lxuma gandhila lagandhiisiya fasami yani famasistu taabade anabiya nabaga taabade fakultu mere inaka rasuul alahu latucaku anta ad walka gandhiisiya wakan gandhila ka gandhiisiya wakagaasoo shadiidan daron qala nabiyna may kagoolay ajal nacam ha ini an ucaku walay gandhiisiye kama sidi yucaku rajulaani lam rajul lan gandhiisiye oo kale rajulaynkaas oo minkum isinsiingumide lan gandhiisiye oo kale li gandhiisiye mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay an ibni mascuud cabdullahi ibn mascuud radi allahu taala canhu qala cabdullahi may kagoolay dakaltu galiyen cala nabiy an gali boogoshaaan rasuulka an gali sala allahu alayhi wasalam cabdullahi ibn mascuud adala walaalwa rasuulkana yucaku la gandhiisiya rasuulka waxan yani wahuwa lxumaa gandhil erey wal min alwackiyalkusheen yucaku lagandhiisiya rasuulka jiringan seedi famasastu ta famasistu taabaday huwa anabiya nabagya taabadi jirsi kuleelkya taabadi fakultu reed meeray inaka ad rasuul alaw latucaku antaad walka gandhiisiyey wakan gandhiisiyo wakagaaso shadiidan daron yalka gandhiisiyey ser a ah, yani saas waay kalku hadii oo jirintalker seeraaso waa ku baabu jawaazi goolilmariid ana wajacnti faqaala nabi mere ejal ha wali gandhiisiye ajal nacam ajal nacam ha wali gandhiisiye may ini an ucaku ucaku ana an wali gandhiisiyey kama sidi oo kale yalin gandhiisiye yucaku rajulaani lam rajul lan gandhiisiya rajulenkaasoo minkum isinsin kumid aw lama qof kanda gobodaas jileeda gobodaas rasul mutafakun aleyh hadiskana mutafak وعan سacيid بn abi abi وaقاs رadi الlahu taala anhu qala سacيid may ka gool an sacdin an sacd بn abi وaقاs radia allahu taala canhu khaalu nabiy nabiga fishay gaala sacad may kagole jaani rasuulullahi inkoy sala allahu alayh wasalam yacuud rasuulka hal boogdo ni ani boogdo min wajacin min ajli wajacin jiri daraadiya oo boogda wajacgaas oo istadal wajaco wajacga darsaday biyana gobaday darsaday fakultu lahu maabay balaga biya fakultu lahu linabiy may ngaray yani wa kay fakultan may kagoolay balaga may deeray biyana may deeray ma walwiyin oo taraadi bargahaysa rasuul allah hanuunkan kan ay haysado waana aninadu maalin saaxibo maalin maalkin saaxibeyaha walaa yarisu madhalawniyani lamnati gabartay lay dhalaas fadakr raawi raawi may sheegay alxadisa sheegi mutafaqun alayh xadiskana mutafaq ah wacan sacdi bn abi waqas radi allahu taala canhu magaala sacd may ka gole jani rasuul lahi inkoy sala allahu alayه wasalam yacuud rasuulka al boogdaw niani boogdaw min wajacin min ajli wajacin xanuun darteedayshe o boogdaw wajacgaaso istadal wajac wajac dorsaday bianagoobaday dorsada xanuun dorsadi o boogdaw faqultu mayn ka golay lah linabiy kalkun soo jirintalan erne maylia balaga may deeray biya ana gobodaym ay deeray ma walwin oo taraa anta adi bargahasi ay deerti xanuunka ni bihaysad adi bargahas rasul alaw lakinka sheegaan yay deeri waay waana anina dhumaalin kolkan jirano inil arkor dalilka shalay waana anin ma xadiiska dheeray waana ana dhumaalin saaxibu maalin maalkin saaxibay ah walaa yarisu ma dhahlaayo ni ani labnati gabartay lay dhahlas caaisha leedahay gabartaasay markaas gabay laakin markii dam laabdada ma dhalay wadakara raawi raawiga sheegay alxadiita sheegay hadiiskani hormaray muttafaqun caleyh xadiskana mutafaq wa وaan qasim بn mحamdin qasim بn mحamed بn abi bakr mayl kuriyey min fuqahaai sabc madina kumid ya qasim بn mحamed بn abi bakr بn abi bakr abi bakr sidik ya tirshay gale qasim بn mحamed بn abi bakr qala qasim may ka goray waa ka edamay kuriya inaadis qala aishatu inaada aisha radialahu ya korsatay aisha maertay radialahu taala anha waarasaa madageeyo maalintoosaasartiy faqaala nabiy nawnmeraya bal ana anidon hata warasa anidon madagayo sar rasulka walakara raawi raaw may sheega alxadisa sheegi kolka ini leero koro madagan o madag ay duur yahay goykan ay duur yahay dhegding ay duur leero koro shaay angaasin kalaba ciishato caisha may kagolay radi allahu taala canha warasa usa kagol madageyo bayaanun lishiddati sadaaci yani mada xanuunka darsanaanti sii cadeeyahay tafirasi madagha warasa wala madagayo serti mana faqaala nabiy na may kagolay madag ka yahay faqaala nabiyuna umay kagolaysun sala allahu alayhi wasalam bal ana anidon waa rasaahu sa rasul bal ana anidon hata waa rasaahu madageyo anidon hata madaa kaduuriyahay waaw nud ba lire waaw nud bilere gaylu waaw nud ba yani waa rasaahu bal ana waa rasaahu anidon madagay duuriyahay rasul wadakara raawi raahu may sheegay alxadiisa xadiiska dheer latililakareebereed dhimaystirshee may kumid ahaye yani aishoy hadi madaa kaduuriyahay malihidi ahaa hadi hadda geeriyoto yani kitukudey janaazada saweray kada saaser mana yani markaasa merta dhimashada fadaase maayo yani wa ka ad madag wala kudhuuriya arti hadda oo dhimatooba ilata dhimashada fadaase maayo ooba dhimatooba is marki hadan galabta aroosa garaasa kadawa saaserti mana rasuulkana reesasalmer bal wa bal ana warasa aniba madageyo ser re rasul anida madaa kudhuuriya kawama yuri hadidka albukaariy bukaariya wuri yani wa baabu talkini baabu talkini lmukhtasiri muxtadiri laa ilaha ila allah baabu talkin lmuxtalari lanki lakaaadirin laginaw shay laa ilaha ila lahu langa ginaw hada maxaluhu mabxaduhu baabu talkin lmuxtalari lanki lakaxaadiri ang laginaw sheeyen baabey laa ilaha ila lahu lang laginaw mood lanki akaxaadiri laa ilaha ila lahu baaliskakeraw mana yani ana mucaadin radia lahu taala anhu qaala mucaad may kagolay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may kagolay man kana akiru kalaami kalaami man manka kalaam shi hada laa ilaha ila allahu hada dakala wa man kaas gala aljanata jina gala man kana lanki hada aakiru kalaami kalaami ma manka kalaamshay aakhir haado laa ilaha ila allahu nagado dakala wa man kaasay galay aljanata gale hadalkin kudambo afsiyakuba laa ilaha ila allahu lanki nagad jina gala rasulka sala allahu alay salam kalkan kalimadaas faliladeed iyo daliilngay oo lang inawreed laa ilaha ila allahu lanka balisa keraw sada dhee maralaayo bes balisakere bes tingaxsuusun lanka lanfaylaho bahay kalaamkaasu balisa kere sunu lagobsadayh rawa abu daud xasuusada hoobilmaansanen xasuusaday fed hadal hoobus marko laa ilaha ila lah erona bes hadal kelma laka daraayo hadal kelma lagaado simay lafadaytanyadlafshenkadamboy tawaamay uray xadiidka abu daud alxaakim gaala xaakim may kagole صaxiix lisnaadi huwa xadiidka صaxiix lisnaadi sanadki صaxiix waay an abi saciidin alkudri radi alahu taala anhu gaala abu saciid may kagole qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagole lakinuu lagina mawtaakum moodiyaalki lagina laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu lagina qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul simayka goray laginu lagina mawtaaku moodiyaalkin lagina laa ilaha ila allahu lagina talkiinka manaa amru min atalkiiniga suuratuhu maybu ayu gaala ini leer cindahu cinda almuctalari lanka sakaraadki adis ini leer bixaysu meel yasmacu soodka dheegaw yani ini yani baalisa ka erwa walaa yumaru bidalika dhema leeraw mana baalisa ilkare laa ilaha ila allah baalisay saasa kare usun reed usu beeray reed eraw kaasal fade hadalkaas kahadalaw aakiru kalaamihi laa ilaha ila allahu naga yala ku fade an lagina rasulka amarka amru nadwa laginon lagina mawtaakum ay muxtalarakum mawtaakum haani dhimiden ma haan dhimiden waa dhimiden ba yani muxtalarakum adan lajeed laginon lagina mawtaakum ay muxtalarakum haani lakaxaalirey sakaraaskayen lagina laa ilaha ila allahu lagina hawa muslimo muslim iyo wadi kuriyey kalkun baarisalkale laa ilaha ila allah laginaw kasaasay salkin walkasa yani macrufa hiblin lakin ba leri jira macrufa ti hor leri jira tawa muslimo muslim iya waajis wuriyey lanka walkin akiyadin kudabelasmana yani saas kalkun balisalka ere reesun ero dhafade maay hadi de laa ilaha ila allahu de erto yani may di korte lanki lan isku jirin la wa xanuunsan ya xanaagshi isku badin ya kalku ma eraw ero reesaas inkadamboy taasal koobsade mana yani maylfaday balisalka ere reesuba walkana nagay o marko er reesun walko ere lanka laa ilaha ila allahu dadan erawna maylafadaylan onay o mutaham eh, ho bilirti likutumaysada unhaan ina wal ere mana ulmad fugaasaaar jir lan dhaal likutumaysada unhaan oob lankan yani ad laa ilaha ila lah da adlata adigi lankan dahal shay sugahayso may is erey lankan kan ergahaysa iyo dhimashada fadahay dahalka maalka dhahal fadaha ergahaysa ogun taas oo kale lanko kale ahaade lan saas oo tuumo injarne dhahalan fadahayn oo kale iyo saasan ereliley mana baauma aladi gan baabay yaqulu kagoola maga kagoola bacda takmid اmayiti bab ma ladigan baabey yaqul shaks shaks ma kagoola bacda takmid اmayiti hinda hindilaabow shay bacdi shay kagoola mana midka marki sakaraada dhimadaw kofka marki dhamadaw ruux kubahaw ruux mayba yani mayli sheegay sida oo cajiinka tinta kadhiidi lankusiiba oo kale inta koofnaan korkan lankusiibe mana kootuna ruux meelo leyl hakukuride haddana meelo kusiibe mana yani meelin boodboodada awlaadi yar yar boodboodaas maragna meela boko ruux koogkudhiye hadina meelo leyli kusiibe korkin doona rahaayan ruux lakorweela argaayan reed koran baayan wal halaabe reed marki halaabas wal kagoolo fadiileed baawma aladi ganbaabey yaqulu shaksu shaksig huma kagoolaw bacda takmil lmayiti midka hindilaabaw shay bacdi shay kagoolaw qaala ruwiya may luriyey dhaba umi salamata radi allahu taala canha qaalat umi salama may kagoolay dakala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeya galay cala abi salama abi salama korsheeyan galay waay Ah, yani wa kay aku radaacihi wa rasuulka nugsunkiisa n naaskoos abu salama oo fakaraadaya rasuulkan gali wakad shaka walhaal kada shaka teegamay basaruhu basaru abi salama abi salama aragshay teegamay ey bakiya maftuuxan bacda almawti wa marki dhimadi bacdishen dosurinyiga rasuulka gali faakmala nabiy nabag hinalaabi u aba salamata hindooshe laabi noogyo koronteegnaaynga oo sang nagi laabi waay faakmala nabiy sanku وagad shaga وalhal gad shaga dakala رasuul الlahi ala abi salama an gali وalhal gad shaga basarhu basar abi salama abi salama arag shayna teegamay e irtafaca basarhuwa arag shayna kornagadi teegami faakmala nabiyo nabaga hindalaabay rue aba salama sa hindalaabay uma qaala nabiyo naomay ka goolay ina ruuxa ruux idaa dubila huwa ruux hadii lagoblahoodo tabica may raheeyuhu ruuxi albasaru aragarahe idaa dubila hadii lagoblooda ruuxo tabic albasar aragin aruuxa rahe ruuxan koran sidaayo fiiriya rahe wa marki rasuulka sudar erey daski binaanka roogen bilaanti helki binaanka roogen kolka amaladimadia sare falajamay buugana oogayliyana naasun dadoo min ahlihi ahli abi salama abi salama helshay dadkumidaya buug boob iska dalena gayliyeen faqaala nabiyu lawo may ka golay sala allahu alayhi wasalam laa tadcuu un habaarteen calaa anfusikum naftin korshay inin tuugdeen ilaa bikhayrin la in laa tadcu inin tugdan cala anfusikum naftin korsha inin tugde ilaa bikayrin lain tuga wal shara inin tugdan ini sabarten wa khair lay naftigan tuga may weli faina almalaaikata malaaigda waktigan oo kale isin lay xaadir ma ihidin malaa'igaha talankun su ruuxla kubaadaw roogda kalkun faina almalaaikata malaaigdi yuaminuna amin sidaya calaa maagi korshay taquluna isin araasan huma kugolasan wala isinku golanga aamin sin araahana wala isinka doayasan reed khair lay haadan rasul uma qaala nabiyuna umay kagolay allahuma walikagol fadi bama yaqulhu bacda takmil mayit iyo rognada faakmala nabiy mahayn hindhilaabki walheri faakmala nabiy naba hindhilaabay hu aba salamata hindhilaabi marki hindhilaabi bacdi shameeri uma bacda dalika qaala nabiy naumay ka goole allahuma ya allah alh fir daaf liabi salamata abi salama ilah damishain warfac ilahu korweel darajatahu darajata aba salama aba salama darjadiis ilahu korweel fi lmahdiyiin han ilah dhaadiyo ilahu ka korweel wakluf ilahu khaliif weel khaliif nagoy ku aba salama khalifa nagoy fi caqbi riftis dadi khalifa nagoy fi lgabirin hani bagaaden wafir ilahu dhaaf lana unu nin dhaaf walahu abi salama na dhaaf ya rab alcaalamina wafsa ilahu wasac lahu liabi salama fi qabri qabri abi salama wanawir nuuri law liabi salama fihi fi lqabri duaadaas barkaysan yanka duaay wa walilaka goolo fadi ureed uma gaala nabiy nau markin laabi bacdi shamer lahuma ya allah alew isfir dhaaf liabi salama kan dhaaf warfa canta ilahu korween darajatahu darajata aba salama aba salama darjadiis ilah korweel fi mahdiyiin hanila nuni dhahdiyo darjadiisu korweel wakluf ilahu khaliifag nagoy hu aba salama khaliifag nagoy anta wakluf wakluf anta ilahu alkhaliifag nagoy hu aba salama fi caqibi iribtis dhahdiyo ulaadiyasinti kutabi khaliifanka nagoy filkaabiriin ahaani baag ahaaden hilki baag ahaaden dhahdiyo iribtiyo khaliif ilaahunka nagoy ilahu yani waa ka kaalmay waayo ulaadis wafir ilahu dhaaf lana ununin dhaaf walahu walabi salaaman dhaaf ya rab alcaalamiin caalamiinta rabisiyo waftax anta ilahu waasac weel lahu liabi salaman waasac weel fi gabri gabri abi salama abi salama gabrisha ilah wastawel wanawir anta ilah nuri lah abi salama nuri fi fi gabri doadasanka doa saasalanka doa lankoog dhimid indhoshililaabo sawa muslimo muslimiya waa bes weliyey baabu ma aladi anbaabey yuqaalu lelaw cinda almawti geera agdeed kagolaw wa baabu ma anbaabey yagul yagul kagolaw huma kagolaw man kagolaw maata geeriyooday lahliman man yani mayitun idin geeriyoodi baabu ma aladi anbaabey yugaalo leeraayo cinda almowti geeri agdeed walilika goolaw lanka marki dhimado agdee walila ka goolo fadi wama wabaabo ma aladigi anbaabey yaquulu kagoolayo hu maagasoy man kagoolaw maata mayitun miidan dhimaday lahu liman manka miidan dhimidi lanki miidkuso qaraabadiisa dhimidi walika goolo fadi in lanka dhimidi agtis walilika er fadiya baabka lan tarjumaysiri an umi salamata raadis waydida aadiyo an umi salamata radi allahu taala canha qaalat umi salama may goole qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagola idaa halartum hadin seetaan almarila lanjirin hadin hadirtaanon seetaan aw ilmayita ama landhimadi landhimada ayo sakaraade wa aw ilmayita lan sakaraade hadin seetaan fagulu dhaha kayran kherlay dhaha walaysin walasan kherlay haaden may walay fa ina almalaaikata malaaigda yuaminuna malaaigda amin yeeraayan amin sidaayan calaamaadi korsheeka amin sidaayan taguluna isin kagoolasaa wali kagoolanga amin yoon eraayano wal kher lay baaliska dhaha lankaa sakaraadkeemisi jirin baalis kherlay ka dhaha qalat may kagolay umu salama falama maata abu salamata abu salama marki geeriyoodi yaataytu seedi annabiy an seedi sala allahu alayhi wasalam fakulton may kagolay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina aba salamata zoojay o aba salama e lad maata huwa abu salama geeriyoodi ina aba salamata aba salama zoojay kad maata huwa abu salama geeriyoodi qaala nabiy naw may kagolay uli dheh allahuma ya allahu alehyo isfir dhaafa li ana lahantay in dhaaf walahu wali abi salamata abi salamana dhaaf dhew waacqib anta ilahu irbisi ni an iribsi minhu min abi salama abi salama heshi cugban iribsiyo xasanatan wanaagsan sadhewa yar rasul walilakagol fadiwa yani an hay fakultu an mere ya rasuul allah ina aba salamata kad maata geeriyoodi qaala nabiy mere guri dheh allahuma ya allah sudaka doaysoy zoji kama geeriyooni ha doodanka doaysoy allahuma ya allah aleheyo ikfir dhaaf li an horti in dhaaf aado saas markadadoasaas ko tariska bilaw tilaw anhaan in weleraas markaasa muslimiinta hiblow nahaan in weleraas allahuma ikfir wa dhaaf lian in dhaaf walahu waliabi salaman ilahu dhaaf waacqib anta ilahu irabsi ni an irabsi minhu min abi salama abi salama heshe cuqban irab isi cugbadaas oo xasanatan wanaagsan abu salama bedelshay lan kala irab isi waay sooj wanaagsan insel isa dhew maana fagulsan may kagoolay faacgabani allahu fagultu kagooli urta fakultan kagooli ma gaala nabiyu naba wali kagooliya kagool si dhe rasulka yaryanin eri marki dami doada ilahay akbaray ha faacgabani allahu tacaala ilahay may ba irabsiyey yani wa kay man iyo irabsi faacgabani allahu tacaala ilahay ma irabsiyey ibedelsiyey man iyo irabsi huwa manka khayrun khayr badan li anin khayr badan minhu min abi salama abi salama lanku khayr badan a ilahay irabsi wa muxamadan a irabsi deh ay muxamed ya rasuulka irabsi sala allahu alayhi wasalam oo marki dambe rasuulka guursaday yeeriya yani rasuulka guursaday marki dambe rasuulka yani waa ilahay idhabsiyahinlan usuku khayr badan a idhabsi mucamadan a idhabsi arkiana rasuulka sala allahu alayh wasalam ya idhabsi rasuulka marki dambe yani guursaday walaalshay onayo masala mijatiala walaalka ahaye rasuulka marki dambe guursaday ogontasan kaalmayawshe yan guursaday oo marki guursheen sasyaraa yani karaasiya kumid hayse adsha kumid hayse suwarkii kusheekoyahay masalan anhilan wasado ebob iyo lahaa erti manaa horta waayela ahaa kan kalen yani may aha aha yani awlaad badana yani sasadin masir badana sidwalha eebe yagarbilaantafaylaha rasul ala guursada fadi sadidi insheego sadidi ba insheegdi bas sadidi ba rasuulka daaway sala allahu alayhi wasalam masirka ilahay tuuga masirnimada ilahay kokor wele orta taas wele ilahay warsade ilahay kin tuuga awlaada ada sheegahay konaniba awlaada eyin yani koryooba fade ankaalmayo fadee kan kale yani waa kay masalan ajuusnimadana ani an saas aha eri maana suwadama kor besriya kagurtidi rasul sawa ma yuri adeku muslimun hakada sadatan yan wuri ida xalartum hakada sadumana hakada ida xalartum ida xalartum hadii xaadirtan almarila lanjirin hadii xaadirtan aw ilmayita ama langonayo yani dhimidaw sakaraada lanijed almarila aw ilmayita almayit kasta manaho marbalshido mayit leed leed balan erne mayit leer lan sakaraadeen badanta ida xalartum hadii xaadirtan almarila lanjirin saytaan aw ilmayita lango sakaraadeen saytaan fagulu dhaha hooda oh, jawaabjeedkakumod fagulu eh. kayran haysasamod kalku wala awlil mayista awtan shakada e iya may wuriyahaye muslima sada ka wuriyo sawaa muslim oh. muslim oh, wadinka wuri idaa xalaltum almarila awil mayista cala shaki shaki ka wuriyo warawaa may kala wuriya wadinka abu daud ayr ayr abi daud wuri almayita aw mayit aw ilmayita iya wuri bilaa bilaa almayita bes eh idaa xalaltum almayita bes eh bilaa shakin iya wuri abu daud so waanha an caisaa radi allahu anha canhumi salamata le umi salama galad umi salama may kagoolay samictu rasuul allah adheegi sala allahu alayh wasalam yagul rasuulka alkagool adheegi ma min cabdin odong majar abdigaasoo tusiiba siibas cabdig musiibatu masiiba siibas majar fayagul lcabd odoonka kagolow ina lilah wa ina ilayhi raajicuna kagolow majardeed ay ilaa allahuma ya allahu aleyo ajurnii ilaah oo ajarsi fi musiibati masiibaday oo ajarsi waklif lii anin in khaliif wel in bedel wel khayran koo badan minha min musiibati nasiibday koob kheyr badan in bedel weel lansada kagolaw ma jaro ilaa adi jaro ajar allahu ilahay ajarsiye ho yani wa kay masala man kusuge ajarsiye cabdigaas adigal cabdi amoodne ilaa ajar allahu cabdigaas ajarsiye taala fi musiibatihi musiibadiisa ku ajarsiye waakhlafa allahu ilahay khaliif wele lahu lilcabdi khayran ko kheyr badan minha min musiibatihi musiibadiiskan kheyr badan khaliif wele sa rasuulka deegyarsi mana qaalat hiya umu salama may kagolay ed falama twafiya abu salama zoojki abu salama marki la ofsad yagulta kagooli kama sidi amarani rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka sidin amriya kagooli faaklafa allahu ilahi in khaliif weli li ana lahanta khayran ko khayr badan minhu min abi salama rasuulallahi in khaliif weli a rawa muslima muslim ya waadid kuriyey waanha an umi salama radi allahu taala ana gaal um salama gole sametu degi rasuulallahi gowla rasuulilahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka golshe degi yagul rasuulka halka goola degi ma min cabdin cabdun odoong majar minta zaaidilea mubtada ma min cabdin cabdun odoong majar cabdigaas oo tusiib cabdiga musiibatun asiibas majar fayaqul lcabdu odoonka golo ina lilahi ina una lilahi ilahi an wa ina una raajicuna nagdaani ilayh ilalah isaka golo majar allahuma ya allahu aleh ajur anta ilahu ajarsi mian ajarsi fi musiibati masiibaday oo ajarsi waklif anta ilahu kalifwelian laantay khayran kher badan mina min musiibati masiibaday ko kher badan in kalifwel isaka golo majar ilaa ajar allahu tacaala ilahay ajarsiye yaaki waa kay cabdigaas ajarsiye fi musiibati musiibati lcabdi babankusuge masiibadiisa ku ajarsiye waaklafa allahu ilahay khaliif wele law lilcabdi kayran ko kayr badan minha min almusiiba sa rasulku dheeg qaalat may kagoolay umu salama falama tuwafiya abu salama zoojki abu salama marki la oobsaday yadultu kagooli kamasidi amarani rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahay rasul sa sidin amriya kagooli oo allahuma ajirni fi musiibati horta kagooli yarti mana ina lilahi ti kuli kagooli laakin waklif lii kayran min hat walaago yar hanomka degdegn mana sad riwaay kalka adeesi may weley abu salama lankinku kayr badan a ah helaas mis lahayn yarti mana reed waklif lii kayran minha lankuku kayr badan o ah helaas me iya lahay maka degdegna yarti mana laakin marki demb rasulka basdhak ere galey doadi tam wel yarti mana waklif lii kayran minha usku eri lay mahay ano wilib yani inlahayne ku kayr badan ah helaas isku kayr badan la iskufaylehelaasanlahaneeryasimana bes marki dambenahe waa kotan leso golto kagooli kama amarani rasuul lahi sadi sala lahu alayه wasalam in amriya kagooli faaklaf allahu ilahi in kalif welalian in bedel weli kayran ko kayr badan minhu min abi salama rasuul allahi in kalif weli a kayran tiyala kubedele rasuul allahi in kalif weli rasulka marki dan guursaday hawa muslimo muslim iya wacdis wuri an abi musa radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qala rasulka may kagoole ida mata walad lcabdi sodon unogsi adi geeriyoodo qaala lahu tacaala ilahay may ka goray limalaaikati malaaikati ilahi tacaala ilahay malaaigtis may ngaray qabaltum aqabaltum goblootena walada cabdi sodonka unogsiya goblootena fayaquluna mala nacam ha fayaqul lahu tacaala ilahay meray qabaltum aqabaltum goblootena samrata fuaadi fuaadi cabdi sodonkay galbishay galbagaas miraashay goblootena fayaquluna malaaigdi nacam fayaqul lahu tacaala ilahay meray famad famada qaala cabdi sodonkay may ka goray fayaquluna malaaigdi merahena amidaka kingmacdiyaay wastarjac ina lilaysaday fayaqul lahu taala ilahi melay ubnudhisa liabdi odoonkay baytan dhisa beedkaasoo fi ljana wasumu magacawahu beedka bayt alxamdi bayt alxamdi ka magacawasan ereo awaamay wurey adidka yani tirmidiyo imam tirmidi wagala tirmid meel adisunada adisun wa hasanun dajidisasan wan abi musa radi lahu taala canhu yan abi musa radi lahu taala canhu cabdullahi bin kaysaran kasay ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qala rasulka may ka gole idaa maata walad lcabdi odoonka hadii onoshay dhimado qaala lahu tacaala ilahay limalaaikati malaaikati ilahi maynare gabaltum agabaltum goblotena alistifaam lagadr gabaltum agabaltum goblotena walada cabdi odoonkay onoshay goblotena malaaigdi malagto yani yeelangare oo malaaikatumuudka haye fayaquluna malaaigdi mera nacamha goblooni fayaqul llahu tabaaraka watacaala ilahi may kagooley gabaltum agabaltum goblotena samrata fuaadi fuaadi cabdi odoonkay galbishay galbigaas miraashay iya goblotena unugaasasan jeeda galba mirashe fayaquluna merana nacam ha fayaqul lahu taala ilahay may kagoolay famaada may qaala cabdi odonkay kagooli marki unug shay godlooteen unug mer odonkay meri fayaquluna may kagoolan xamidaka king maxdiyahay xamida huwa cabdiga maxdiye ka ilah wadi king mahdi wastarjaca huwa cabdiga ina lilahi siday qaala ina lilahi wa ina ilayhi raajicuna fayaqul lahu taala ilahay may kagoolay ubnu dhisa odonkay marba marbasaansan sabri dhisa licabdi odoonkay baytan dhisa beytka soo fi janati janada hadiya guronka dhisa wasam wasamuu magacawahu beytka suge bayt alxamdi mahadinta ilahi lagmahadiyahay gurishay dhaha saasna magadara rawa tirmidiy falilu kalku baabu ma yaqulu cinda almayit wama yaquluhu man mata lahu mayitunti lanki misan dimido wali ka goolo fadiyo mana day kagoolaltan oo kale kumide alxamdu ina lilahi waina ilayhi rajiun ila akhiri rawa tirmidiy waqala tirmidi may gole xadisan an abi hurayraa radi lahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu ala slam qala rasul may gole yaqul lahu taala ilahay may kagole ma licabdi odoonkay man sugnaan cabdigaas o almumini mumin indi arday jazaan man sugnaan idaa gabaltu adian gobloodo safiyahu safiya cabdi odoonkay doorshan gobloodo safagaasoo min ahli dunya kumid e uma axtasaba ajar hubsadaho safagii ajar hubsado sabara caleyhi rajaan raja sawaaba mooti wa ila aljanata janama abaalkel man sugnaana sa ilaha sa ilaha xadisulgadus yaqul llahu tacaala ilaahay may kagooley ma cabdii adoonkay man sugnaan cabdigaasoo almumini mumin cindi an agday jazaan abaalgud man sugnaan idaa waktigi gabaldu ana gobloodo safiyahu safiya alcabdi odoonkasay doorshay ana gobloodo nogshedn jela oo kala gobloodo safagaasoo min ahli dunya dunya helse kumide uma axtasaba huwa cabdigi ajar hubsado asafiya safigin ajar hubsad oo lankiskudhimadin ajar hubsado oo ilahay dartiisa sabr ey sabra caleyhi ala safiyi rajaan rajeeyo darteeda lisawaabi moti moti safi safagaas moodki tawaabsha rajeeyosha daraadi uma axtasaba ajar ursadahu asafiya safiga ajar ursada ilahay ku ajarsiyo isliya saasan sabra ma jar ilaa jaazintiis man sugnaan ma licabdi jazaa man sugnaan ila ljanata jinalain sugnaatima jinala abaalmarintiisa wa rawa lbukaariy bukaariy hadidka wuriyey bukaariy hadidka wuriy way kalku fadlagaas hadalkaas nilka golan baany maana la sabro ilahay dartiisan sabr وan usamata بni زaydin رadi الlahu taعala canهuma qala usama may kagolay arsalat ixdaa banaati النabi naba gabrooshay soodi o dirta ilayh nabiy an dirta tadcu haal n weeras nabiy an weeraas watukbir haal hiya yan kabraas nabiya ana sabiyan sabigo lahayan sugnaada o iman anabna fi lmawti fi qurbi lmawti mot oanshidiis kasugni adi kee sakaraade awka inka oylata faqala nabiy lirasuuli faqala nabiy na may kagolay lirasuuli lanki lahadiri lanki rasuulka ha ilahadirsada may ngaray irjic nagoy ilayha ila lmar'ati yani ilayha ila bnati gabartay inagoy faakbir in sheeg ha ibnati arita in sheeg ana lilahi tacaala ilahi ini ley ma walaagi ley akada usakaadada ley walahu walilahi ilahi ley ma walaagi ley acdaa usasi wakulu shayin shay kastan cindahu cind allah ilah agdis biajalin ajaliya an hadi ajalkaas oo musaman la magacaaway famur far ha yani dintiday far faltasbiri sabrtoy waltaxtasib ajarowsatoy wadakara raawi raawiga hadis kuriyahay may sheegay tamam hadisi mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa وan usamat bni zaydin radi allahu taala canhuma qaala usama may ka golay arsalat ixdaa banaati nabiy nabag sala الlahu alayه wasalam gibroshay toodi o yadirti ilayhi ila nabiy nabagadan dirsati tadcuu haal an weeras iya dirsati hiya tadcuu hiya iyo haal an weeras ixdad huwa nabiy an weeras watukbiru haal hiya yani ixdad kabraas huwa nabiy an kabraas zainabiya lang maleeyay ana sabiyan na insheegason habra sabigoo lahaayan sugnaadi aw ibnan an abnan shakrawa unagoo lahaayan sugnaadi fi lmawti fi gurbi lmawt mawt oo aan shididka sugni unagoo ana dhaliya sakaraade aw ka inkoilata faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay lirasuuli kilhadirsadi rasuulka yani lirasuuli kan hadi rasuulka manaa luug ahaan lambada dirsat rasuul wal erelay mana ma rasuulki ado rasuulka kasaay lanla dirsadi la kan dembi mana faqaala nabiy naomay ngaray lirasuuli rasuulka may ngaray hin irjicna goy ilayha ila bnati ilada ilayha ila bnati gabartainti keengnagoy yani waa kay saas oo kale waay oo sida oo kale almargis oo kale meelo may kusheega jiray qaala lirasuuli melki rasuulka manaa kofla darsadiyo ma rasuulki sala allahu alay salam leraayme hadi kor may la sheegay lang sheekh calime afiyaayo sida oo kale kitaab afiyaa yareed lanka o nduwi yaa fadheedi goha fadheedi gedaa reede yaa fadheedi macnaha sheeki kalkun reeba sharkan wedumwa yani wa kay masalan kofka amalay wal gefte gefka lay dheegay wal saase kaosul wali wado wado wado reed meelo may lahadeeray reed meelon oo kale eh lirasuli meliti lirasuli rasuulkan oo qof la dirsadi lay yaa deeri kalkun kofki reed yani ank duugina reed sala allahu alayhi wasalam alaboodi e kalkun rasuulka hoob la dheeguda rasuulka malashilkasali kalkun sureed manaha tan laakin rasuulki rasuulkilkasaayme lanko la dirsadi laya sala allahu alayhi wasalam yari reed markaasa reed yani yani fabana khilaafu oraa kitaab shen welad fabana khilaafu sidi anagmalaya si kale cadaatiya mana dswedobsadi kubati mana yani fabana khilaafu khilaafu maadana wali anag malaya khilaaf shi cadaadi horan wediyasar irjac yani resaas ay kalku fagaala nabiyna o may kagoray lirasuuli of koba dirsadimay la dirsaday may ngara irjic nagoy ilayha ila ilabnati gabertay nagoy faakbir in sheeg ha ibnada isheeg ana lilaahi tacaala ilahi ini lay maa walaabi lay akadawsa daadadi lay walahu walahu walilahi ilahina laya ma walaabi lay acdaausasi waliskowsiksin ilahay isle isku leh oo koo nafsadoona din ilahay isle isku leh caari edeeglakoo qaadi le rite insheeg taasan sheegari manaan manbahayo hawlkala ka jare wa kulu shayin shay kastana cindahu cind allahi ilahay agdis an ahaadeen biajalin ajalan haadi ogaawdhe ajalkaasoo musaman mucayanin la cayinay arika kalkun hooba jaliskoyti koley ayinlay kubehe saasan sheegaritay famurhaa far famurfarhaa ibnati gabirtay far fal tasbir hiya ibnada yani hisabartoy waltaxtasib hiya ibnada gabirtay iajarowsatay sheer rasul marki dama dhaaratay walahi kadhaarda awka inkoe wa ibrarkasamo kolka inlaseekakasuna marki denti inseedahay wadakara raawi raawiga hoosay tamaam alxadid hadiska dhimestirshay unugi rasulka beh usi dadbale asaabe behen unug yalinshe idiaseeda unugi sakaraade libersiska dijiyey qaraqaraga nog yaray rasuulka ooyay kada tirilaad mutafakun caleyh baabu jawaazi lbukaai waso baabu jawaazi lbukaai ooytan binaananteediyen baabey cala lmayiti laahay miid korshay la ooyaaw bigayri nadbin amaanow la-aangna la ooyaaw walaa niyaaxatin kay lalaangna la ooyaaw binaananteediyen baabey baabu jawaazi lbukaai ooytan binaananteediyen oo idantilesu golgolaaso la ooyaaw cala lmayiti miid korshay la ooyaaw binaananteediyen baabey laakin may sharde bigayri nadbin amaanow la-aan lanki sidahayo lanki kadahayo kan boobayo walaasi gugurawnan jar isku ooya soo ilantile sugulgulaas bigayri nadbin amaan la-aan walaa nayaaxatin gayle la-aan gayna aska lafurudoo gayleonan hayn taasi anbaabey wa kolkan fikiha nin hormarsi sheekh ama nayaaxatu gayla amaan ama niyaaxatu amaano oo miid la amaano fa xaraamun xaram waay wasayati waana may ninkoy doone wasayati fi bafiha fi nayaxati gaylada fishama ninkoy doone baabon dhomba ninkoy baabka dhomba ninkoy doon fi kitaab nahy kitaab nahy kitaabko kitaab nahy eho wanuhiya wanuhiya laybalnkubahaw gabalko kitaabka dhon kitaab kasta kitaabka arshe ninkoy doon meela kasheene lay mana insha allahu taala ilahay hadi doono waama lbukaa oyton oo ilintila gobadaas e fa jaat axaadiis wakoyti axaadiistaasoo kasiiratun far badan fi nahyi reego canhu an lbukaata ooytantaa kala reebo axaadiis bada hagooyan wa ana almayita miidna yucadabu huwa miidka la cadaabaw bibukaai ahlihi bisababi bukaai ahli ahlilmayit miidka helshay oytantooda sababkeeda lang cadaabaw wahiya axaadiisiyade laakin mutaawalatun tilfasiraw wamacmulatun tilhumbaaraw calaa man shakso korshe lakumbaare yani wa kay owsaa huwa manka dirdaarame bibilbukaai oytanta dirdaarami lanki oo markiisu sakraatahay dirdaarame inteena toli garaabo lahal ogaado sifay lahal inkoylankeri kaasu kan wal cadaabe liley wanahyu reebowka inama inkalmaane huwa nahyi may haaday can ilbukaai boorta ooyow yahaadi aladi buka oo fihi fi lbukaai banadun amaan kusugnaat aw niyaaxatun gayli kusugnaati wadaliilu cala jawaazi lbukaai boor binaanantis daliilshena bigayri nadin labooraaw walaa niyaaxatin labooraaw axaadisu iya kumid axaadistaasoo kasiiratu minha min alaxaadis ma ruwiya an an ibni cumar omay le sheekha ma niyaaxatu gayla miid lagayliyo wa rasa waa jabala wa kada lero miidka lamaan lakagayli ama niyaaxato gaylo miidka korshay lakagayliyo fa xaraamn fa hiya niyaaxadiya xaraam waay wasayati wana baabn baablonga nin koi doono fiha fi niyaaxa kataabsan fi kitaabi nahya ninka koi doono insha allahu taala ilahi hadi doono amal bukaa oyton fa jaad may koytay axaadiis oo koyti axaadiistaso kasiratn far badan binahyi nahyi reeba yala koyti anhu an lbukaayi oyton la reebaa وaن الmayta mid hata yucadab huwa midka lacadaaba hata ya axaadisa koys bisababi bukaay ahli ahlilmayt midka helshay oytantood sababkood yani lang adaaba waya axaadiis iyade mutaawalatn tilfasra waay وamacmulatn hiya axaadiis iyade tilhum baaraw calaa man alikun baare oo sahwa manka dardaarme bi bilbukaay oytan dardaarami axaadiis onay lanki ala lanki lambooro wal cadaabeet maylkun baare tan onay lanki dardaarmi lkun baare ama oytan shareedi oo adan dardaaran walba ma dhibaatanyede wnahyu nahyigana nahyiga la reebay oo oytanta la reebi inama inkalmahane huwa nahyiga an lbukaai oytan heshe ahaadi oytanga la reebi aladi buka oo fihi fi lbukaai oytan banadun amaan kasugnaati oytan i amaan sajartu tan la diida aw niyaaxatun ama gayla kasugnaati fihi fi lbukaai bo niyaaxatun gayla kasugnaati taasu tan la reebi nahyiga wadaliilu daliil cala jawaazi lbukaai oytan binaanantiya daliil she bigayri nadbin amaan laan la ooyaaw walaa niyaaxatin gayla laan la ooyaaw daliil she aadis aadis way aadistaas oo kaiiratn fara badan minha min alaadis aadistaas may kumid aha ma ruya walili weriyey an ibni cumar cabdلlahi بn cumar radi alahu taala anhuma la guri ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه wasalam aadahu rasuulka boogdi sacd bna cubadata sacd bin cubadiya boogdi wamacahu maca rasuli rasulka maca shayn cabdالرaحman bin coof lijar وasacd bn abi waqas وcabd لlahi بn mascuud radi alahu taala canhu fabaka rasuul الlahi oy sala الlahu عlyه وasalam falama ra algawmu goomki marki argeen bukaa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha oytantis argeen abako asaasiyon ooye faqaala nabiyuna umay ka goolay alaa tasmacuna ma dheegasaana ana allaha yani wa kay ana allaha tacaala ilaahey ina allaha tacaala ilaahey dheegaw mana alaa tasmacuna ma dheegasaana dheega ina allaha tacaala ilaahey laa yucadibu ilahay ma cadaabaw bisababi damci lcayni il ilinteeda sabab sha man cadaaba walaa bixusni lqalbi walaa bisababi xusni lqalbi qalbi murug murugooshadiis sabab shana man cadaaba walakin yucadibu ilahay cadaabe bihada kan adadan cadaabe o yarxamu ala naxariise bihada kan adadan naxariise waashar nabiy nabag ishaari ila lisani lisani nabiy ishaari mutafaqun caleyh an ibni cumar radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam caada nabiy nabag boogday sacda bna cubaadata sayid alkhazraji sacd bin cubaada sayid lkhazraji ay rasuulka boogdi wa macahu wa macahu maca nabiy nabag maashayna cabdiraxman bin coof lijala saabtada dadkin kuwinen cabdالرaحman bin coofna lijar وasacd بn abi وaqasim lijar وcabdالlahi بn mascuudna lijar radi aلlahu taala anhu intaaso iyo oo lijaran rasuulka cabhay sacad bin cubaad oo xanuunsan iya rasuulka boogodi ooba yani nseedi sacad bin cubaad oo sakar yani eedin jirin xanuunsan ya aragi fabaka rasuul lahi oy sala الlahu alayhi wasalam falama ra alqawm asaabti marki arageen oo bukaa rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha oysantis arageena bakooyoon ooye faqaala nabiy naumay ka gooley alaa tasmacuna madheegasaana idheega hadalkay dhugunsada walasin sheegay madheega haysaana ha idheegaw mana in allaha tacaala ilahi laa yucadib huwa ilahi macdaaba bidamci lcayni bisababi damci lcayni ili ilinteeda sababkeeda mang adaaba walaa bixusni lqalbi walaa bisababi xusni lqalbi qalbi murgooshadiisa sababkeedana mang cadaaba walakin yucadibu huwa ilahi cadaabe bihada bisababi hada kan sababkeedadang adaabe rasulka arab sheegobad kan waliya kubahya linis cadaabe walhungoba kubah o yarxamu ilahay nacriisa bi hada bisababi hada kan sabab shay halalfayla kubahi ya ilahay sadanka nacriisa waay waashar nabiy shaar ila lisani lisani nabiya shaari mutafakun aleyh kalku carabkaasoy la ilaaliyo walfaylekada waln kureen walana lakureeb mutafakun aleyh ma ilanta oo kalku ini binaawi boor oo ilanla isugobadaas e isku binaawsaliley baylilayla diide can usamata bni zaydin radi allahu tacaala canhuma ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam rufica walkor weeli ilayhi ila nabiy hadis ilay lamdataninkobday marba tarjumadon wele oo dhaymeeray yani arsalat ixdaa banaati nabiy ilayh tadcuuhu watukbiruhu ana sabiyan laha fi lmawti mahayn rasuulkana yani ban nagoy eriyahay lanki rasuulka haya ban nagoy leer insawaritasadan sheeg marki dembi dhaaratay inseedi waa ka ologi balsheeni kalku kon hadiski oday datroogi iyo hadananin ibensirahay baabki meeli kuwaafogaw baabka hadis koley shishalgoye mid meeli baabka waafogaw leh kobda an usamat bni zaydin radi allahu taala anhuma ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam yarufia la korweli layla nabiy ibnu ibnatihi ibnati nabiy sala lahu alay salam rasuulka gabartiis arishe yalan han korweli rasuul walhaal huwa ibnagana fi lmawti fi qurbi lmawt mawt lawaansha kusunya sakaraadi arag araglay fafaalat caynaa rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shaylamadiisin roodiya shabameen rasuulka yani iringadeedi faqaala sacdun sacd binu sacd bin abi waqas may ka goole law linabi nabo may ngari ma hada lbukaa oysantog may haati ya rasuul allah oysan diidi jartiba hada may oyt qaala nabiy naomay kagoolay hadihi tan hadihi damca inantan tan etistile raxmatun atharu raxmatin naxriis raasyaw lang naxriis uyintiyan ku dareeme raasyaw raxmadaas oo allahu taala ilahi a raxmad welay fii guluubi cibaadi cibaadillahi alla odoomin shay galbiyaalkoodan weli wa inama inkal mahane yarxam llahu ilahay inaxariista min min cibaadihi cibaadillahi taala ilahay adoomin shay may bang naxariisay aruxamaa ang naxariista badan ya naxariista mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq wa wacan usamata bni zaydin radi allahu tacaala canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rufica mayl korweere ilayh ila rasuli rasuulka maylan korweere ibnu ibnati ibnati nabiy rasuulka gabartiisa nabshe zaynaba yelangaley zaynaba arishe walahal huwa ibnigina fi lmawti fi qurbi lmawti moodka waansha kasuganya sakaraad faqalat aynaa rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahi rasul sheylamadisinloodiya shabamen ilan yali shabamen faqaala sacbmo abi waqas sacd bin abi waqas law linabi man garay ma hada lbukaa oytuntag may hat ya rasuul allah ya bua mayn oytoytuntag ma qaala nabiy nao may ka gole hadihi oytuntuntange ay damcatu ilantuntange raxmatun atharu raxmatin naxriis raadsew naxriisya dareensiyaas raadsewa jacla allahu tacaala ilahay walayha raxmad fi quluubi cibaadi cibaadillahi alo dominshay galbiyaalkooda fiisho weeli wainama inkalmaane yarxam llahu taala ilahay nima inaxriisay min cibaadi cibaadillahi ilahay adoominshay haal kumid ayin aruxamaa ang naxariista badan hanasa ilahay naxariise aruxmaa hang naxariisaw ya ilahay na naxariisa mutafaqun caleyh waan anasin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam daklahu anawriya gari cala bnihi ibni nabiy nabig anusha ibrahima eh, sala allahu alayhi wasalam yan gali rasuulka sala allahu alayh wasalam arisha ibrahim yan gali wa walhaal huwa ibrahimna yajudu sakaawaw binafsihi nafsi ibrahim ibrahim naftisna sakaawaw e yukhriju ha nafti biyaayo wayadfacu dhiibaw ha naftiyeede kama yadfacu linsaanu insaan sadan dhiibaw ma yajudu bi walisasakaawan dhiiba o kale naftitisa dhiibahayo mana fajacalat cayna rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay namadiisin dhoodiya gudgale yani waa kay mayba gudgaleen tadrifani shibamaayaan ilan lishibamaayaan faqala cabdالرaحman bin coob lijari law linabi may ngara wa anta adiba tabki oyase ya rasuul الlahi eri sala الlahu alay salam ilahay rasuulkiisi adiba oyase faqala nabiy na may kagole yabna coof coof arishayo inaha ina damcata ilantantange raxmatun atharu raxmatin naxariis raadse waay uma atbaca nabiy nabag raasi ha adamcata ilantiya biukra bidamcatin ukra ilan tokal iyo raasi faqala nabiy may kagole ina alcayna il tadmacu ilmaas walgalba wa ina algalbana yaczanu murgoode walaa nagulu nanu una mana kagoolan ilaa mali kagoolan yarla rabuna rabgan karaadnaglaw wa ina una bifaraaqika faarugowka yani ya ibrahim ibrahimo lamaxzununa kuku murgoysanana sa rasulka e sawaamay wuri xadiska albuaari warawa muslimuna baclaw bacl lhadis ya wuri walaxadis axadis alwaridatu fi lbaabi katiirat fi saxi mashhurat allahu aclam ee musanif maylia anas bin malik radi allahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam dakala rasuulka gali cala bnihi ibni nabiy nabigo nogshay korshe ibrahima eh sala allahu alayhi wasalam yan gali akuritis kurikin dambooye rasulkan gali wa oo sakaraadan gali wa lanka onayo yani birton e ye idisroogay meela lakanuujiyaay naas lakanuujiyaay naas nugahay nog ibrahim e. ibnu nabiy min mariyatlgibdiya e ku aad fa ibrahimu fa min mariyatlgibdiya wa yani kolkan dakala nabiy nabo yan galay cala bnihi ibni nabiy yan gal ibrahim e radi allahu taala canhu walhaal huwa ibrahim yajudu sakawa binafsihi nafsi ibrahim unug ibrahim ena naftis sakawa oo biyahay naftis diguraan so lankuwal oo nguraw oo kan ya naftisan biyahayu mana naftisa sakawa sakaraado laylangijee fajacalad may gudgaley fajacalad may gudgaleena ariki shay oo sakaraade rasulka di argay sala allahu alayh wasalam fajacalad cayna rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shaynamadiisin dood may gudgaleena fajacalad caynaani lirasuulillahi asalshaanred sila ilaafalay wa fajacalat cayna rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahi rasul shelamadisinood may gudgaleena tadrifaani shibamaayan bidumuuci ilan lashibamaayan ilan lagolgolaayan rasuulka oilay waay faqaala cabdiramaan bin coof may kagooley law linabi may ngaray wa anta adib wa ya rasuul allahi ya buwasa ngari su-aal oo macataajirsa jiran yani wa anta mubtada wa kolkun khabara makon wa ant adiba tabki oyase ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi adiba oyase ya buwa faqaala nabiy nao may kagoley yabna coof cabdiramaan bin cawfow inaha ina damcata ilantuntan enadaho bati raxmatun atharu raxmatin naxariisraadse waay lang naxariise waa kubaasa tang naxariisraadse uma atbaca nabiy nabo raasi a adamcata ilantiadayti biukra bidamcatin ukra ilan kaliya kudabgeliwa ilan kala damtaytahi erti faqaala nabiy nabo may kagolay sala allahu alayhi wasalam ina alcayna il ilan ina alcayna il tadmacu hiya iliyeede ilmaas ilo ilangakakoyasr walgalba wain algalba galbana yaxzun sun murgoode walusoonay yani tirinjiriy hadi aragod isku murgoode galban ilangna iskugulgalaasa ilantaa iskugulgalaasa laakin walaa nagulu nacno on ilahay kadashadhalikena walaa nagulu meeraan ilaa malakagolaan yardaa rabuna rabigaan karaadlo nagdaw war rabigaan karaadlo nagdaw lakagolaan ma war rabigaan oo ka yani kacaroodaw makagolaan mana wainaa ona lamaxzununa iyo hada laantasalan lahriri korne beryalikbe wainaa una jaaru majrurku mutacaligu mima bacdo bifaraki gadaal jar hadii la hormarisi erfadin laamulibtidili jarte ina iyo nayo laamulibtidil masladisaaya sila argoobsa daarilata wainaa wainaa ununa bifaraqika faarugowka ya ibrahim ibrahim oda faarugowka lamaxzununa kuku murgoysanana sari rasul kolka goysanshaleediya ilantos gulgulaas walma dhibaasureed tawaama yure xadiska albukaariyo imaam albukhaariyo weli وrawaa mslim mslim bacl bacl hadis xadidka bacdi shay weri واlaxadis axadis axaadistaasoo alwaaridaatu ha orortay fi lbaabi baabi jawaazi lbukaay boor binaanantis baabshi ha ororti kairatun hiya axadisyadeeti badan waay fi صaxiix bukaari fi shayti ka badan waay mashhuratun hiya axadisyadeeti shurowti وalahu aclam baab lkafi reebtoon yan baabey caman yaraa camaama ladigi la garyaayo la reebaw yuraa la aragaw min almayiti midaysalaku aragaw yani min makruhin waxyaala lakaadaw eh la reebaw lagaryaw mana baablkafi reebow yen baabey camaama ladigaysalaku reertoomalan sheegan yuraa huwa maag la aragaw min almayit midaysalaku aragaw lan ka dhimid hadi wal adag ka hadaas min makruhin eh wal adag ka hadaas hadi ka arag doob isbedel iyo doorsoon iyo wal adag ka hadaas ika arag doob la garya lansi sheegan mana cawru malsa sheegan baablkafi reertoon yen baabey saas darteed lanka oo haasilka miska dhigaw lang caadila ho akhyaaran hadulafada mana oo langa dhowti o lansi sheeganaha baawlka fireeba yanbaabey can maagi la reebaaw yuraa huwa maag la argaayo min almayit midhashelku argaw min makruhin waxyaala lakaadaw eh an abi rafa abi rafa may la kuriyey kunyadis aslam magashin aslam leeraay mawla rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay kiroyin e eh. may la kuriyey ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaal rasuulka may ka goolay man gasala lanki dhigo mayitan miyit dhigo fakatama gariyo aleyhi cala lmayiti miyiti korshay gariyo gafar allahu anan dhaafe law liman an dhaafe arbaciin afartun yan dhaafe maratan min maratin afartun toofiya ilahay dunuubkis dhaafe waay gariyo kaasala fadel iska booriyahay la gari man gasala lanki dhigo mayitan miyit dhigo oo fakatama huwa manki sidahay gariyo aleyhi cala lmayiti gariyo hadi miyitkas wal usikahadaw ka arag ooba gariyo gafar allahu ilahay n lahu liman gasala kano miyidkas dhigi ilahay dembisha ndhaafe arbaciina afartun maratan min mara afartun tooka ilahay dembisha ndhaafe wa sawa alxaakim xaakim iya hadis kuriyey waqaala xaakim ay ka golay xadiun hada xadiun waay صaxiixun xadis o صaxiixun صaxiix calaa shardi muslim muslim shardi shay korshayn haal ay yani alaa shardi muslima kuriye mana yani mashaaikdi oo muslim mashaaikdis ayn ruwaadi mashaaik walka kuriyahay muslim walka kuriyahay sun kuriye xadiska ka socda abu salaadi salaadiyan baabay cala lmayit watashicihi waxuluri dabni wakarahiyati itibaaci nisaai aljanaaiza waqad sabaga fadl tashiic